iyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulo wacan wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahanoo kale ayaad ka dhegeystaan idaacadda kulmiya u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa khamiis jimco ayaa soo gelaysa waa lix iyo tobanka bisha febraayo sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeenna xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu dembeeyey howlgallada ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka dhanka al-shabaab ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada hiiraan jubbada hoose iyo mudug dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ku dhow saddex boqol oo dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday gobollada mudug iyo hiiraan dagaalamyaal ka tirsan al-shabaabna waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baarsan guuni haddaba waxaan eegi doonnaa sida weerarkaasi u dhacay raaci horey markiin dhulka dhignay raacii dambe ayaa xarir soo galeen markiina waa laga gaaray deegaanka sidiisa waa degan yahay wax dhibaato aan qabno ma laha sidoo kale waxaan eegi doonaa nabadoon caan ahaa oo caawa lagu dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdina waxa uu sheegay inay door bidayaan in ay ku jabaan aba guuldarro ay ka soo gaarto dagaal ka socda laascaanood inta uu sii kori lahaa khasaaraha dagaalka dhalanaya waa reelaan caawda in naga adkaadaan oo aanu heshiino meel kala tegi male ayaa ka wanaagsan anagoo isku baamaana ciidanku halkiisu fadhiyayaa nabad buu ku fadhiyayaa amar qaadanaya sidoo kale waxaan eegi doonaa waxgaradka ka soo jeeda gobolka sool waa ay ka hadleen dhankooda waxayna sheegeen inaysan wadahadal geli doonin inta ciidamada somalilan ku sugan yihiin laascanood qaar ka mid a ah dadkii ku dhaawacmay dagaal ka socda laascanoodna maanta waxaa la keenay muqdisho sidoo kale waxaan eegi doonaa meydadka dhallinyaro soomaaliyeed oo laga soo saaray burburka dhismayaashii dhulgariirkii ka dhacay turkiga qodobadaas ayaan ku eegi doonaa iyo wixii kaloo dheeraada oo soo kordha kalamaan ayaa qayb ka ah gabagabadana waxaad ka boga doontaan heestan cabdiraxmaan keyse ayaa barnaamijkeena caawa farsameynaya waa mar xog waraysi raydio kulmiye cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo carruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira wix u baxay gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa caawa maalmihii lasoo dhaafay ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka waxay howlgallo ka wadeen gobolada mudug hiiraan iyo jubbada hoose dagaalkii ugu cuslaayaa waxa uu shalay ka dhacay deegaanka ijil yiraahdo halkaasi oo la sheegay in xubno badan oo ka tirsanaa shabaab lagu dilay sidoo kale maanta wuxuu dagaal ka dhacay tuulada afcad la oo gobolka hiiraan ka tirsan wuxuuna dagaalkaasi u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinacay al-shabaab dhammaan deegaanadii lagu dagaalamay sida warku sheegayaan waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka sidoo kale waxaa jira duqaymo ka dhacay deegaanadaasi oo lala beegsaday xubnihii ka tirsan al-shabaab wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala oo maanta hadlay waxa uu sheegay in in ka badan laba boqol oo dagaalame oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay iji sidoo kale deegaano ku dhow magaalada baacadweyn ayuu sheegay in lagu dilay toddobaatan dagaalame oo al-shabaab ka tirsanaa ah. hub noocyo kala duwan leh ayuu sidoo kale sheegay inay ka qabsadeen shabaab waxaan doonaynaa eh, halkan inaan faahfaahinno uga bixinno howlgallo xooggan oo ka dhan ah kooxaha khawaarijta ah oo saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay si xawliga uga socday qaybo ka mida dalka gaar ahaan dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug iyo jubbaland howlgalka eh, ugu xooggan eh, uguna dembeeyey waxa uu ka dhacay eh, deegaanka lagu magacaabo iji oo saddex iyo labaatan kilomitir u jira magaalada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas waxaa lagu fara saaray koox ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah waxaana dagaalkaas ama howlgalkaas oo si wada jira ah ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka dadka deegaanka eh, gobolka eh, hirshabeelle ama dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera uu ku soo dhammaaday si guul ah ilaa hadda inta aan xaqiijinnay waxaa halkaas lagu dilay in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas ku sugnaa kuwaas oo meydadkooda halkaas ay ka soo aruuriyeen ciidamada huwanta ah ee wada howlgelayey islamarkaana la asturay islamarkaana muuqaalkooda iyo macluumaadkooda oo dhammaystiran gacanta lagu hayo Eh, goobtaas uu howlgalku ka dhacay ee eh, iji lagu magacaabo waxaa lagu dilay eh, maleeshiyaad horjoogayaal ahaa oo dhib weyn oo aad iyo aad u weyn ku hayay dadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo runtii dhibaatooyin aad iyo aad u daran ay u geysan jireen horjoogayaasha halkaas lagu khaarijiyey ee ka mid ahaa ilaa labada boqol maleeshiyaadka ee halkaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad maxamuud siyaad oo ahaa nin caan ku ahaa eh, aruurinta ama dhaca xoolaha dadka masaakiinta ah ee ku nool eh, gobolka shabeellaha dhexe si weynna dadka gobolkaasi ay u yaqaaneen kaasoo ahaa sharwade aad u qallafsan oo dad badan oo maati ah oo tabar daran xoolahooda dhacay waxaa sidoo kaleeta ka mid ahaa eh, yuusuf cali sheekh oo ahaa horjoogihii khawaarijta u qaabilsanaa magaalada fiidow oo isaguna halkaas ku dhintay waxaa sidoo kaleeto khawaarijta halkaas lagu dilay ee horjoogayaasha ahaa ka mid ahaa horjoogo lagu magacaabo sandheere oo ahaa taliyaha waxay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada oo ah maleeshiyaadka sida gaarka u qaabilsan in ay handadaan oo xoolaha ay ka dhacaan dadka gobolkaas ku nool iyo nin lagu magacaabo xuseen dheere oo isaguna ahaa sharwade khawaarij ah ahaana ku-xigeenka salaad maxamuud siyaad oo ah ninka aan idiin sheegnay halkaas waxaa lagu qabtay eh, koox nool oo intooda badan qaba dhaawacyo culus kuwaas oo hadda lagu hayo xaalad xanaanayn ah waxaa sidoo kaleeto intii howlgalkaasuu socday eh, ciidamada halkaas ka howlgalay ee mujaahidiinta ah ee khawaarijta halkaas ay ku laayeen kala wareegeen hub ka badan saddex boqol oo qori oo isugu jira hubka culus iyo kuwa fudud waxaa sidoo kaleeto eh, halkaas ciidamadu ay kula wareegeen agab kala duwan oo khawaarijtu ay isticmaalayeen oo ay ka mid yihiin daawooyin cuntooyin iyo agabkii kaleeto ee ay isticmaalayeen howlgal kale oo labaad ayaa waxa uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo afcad oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ilaa hadda uu ka socda howlgal xoog leh oo maleeshiyaad kale oo khawaarija oo goobtaa ku sugnaa e, ciidamadu ay e, ku wajaheen isla markaana si guul ah u socda ilaa haddana lagu guulaystay in qaybo badan oo ka mida ah khawaarijta halkaa joogtay la laayo howlgalka saddexaad waxa uu maalintii afaraad ka socdaa deegaanno hoostaga magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug halkaas oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta galmudug dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ay dhul hawd ah oo halkaa ku yaalla ku baacsanayaan maleeshiyaadka khawaarijta ah afartii maalmood ee howlgalkaasuu socday ilaa hadda waxaan xaqiijinnay geerida toddobaatan ka tirsan khawaarijtaee halkaas joogtay waxaa sidoo kaleeto ciidamada ay ku guulaysteen in isaga oo nool oo fiyow ay gacanta ku dhigaan mid ka mida ah horjoogayaashii eh, gobolkaas khawaarijta u qaabilsanaa oo lagu magacaabo eh, salmaan daahir kaasoo ahaa ninka qaabilsanaa qaraxyada iyo caafimaadka eh, halkaas intii howlgalku uu socday waxaa ka soo baxsaday furimaha khawaarijta maleeshiyaad isku dhiibay ciidamada qaranka ee halkaas howlgalka ka wada sidoo kaleeto ciidamada ka howlgalaya aagga bacaadweyne waxa ay soo ururiyeen islamarkaana astureen meydadka toddobaatameeyadaas ka tirsanaa khawaarijta ee lagu laayey dagaalkii ee halkaas ka dhacay waxaa sidoo kaleeto inta uu socday howlgalkaas oo weli socda laga saaray khawaarijta difaacyadii ugu waaweynaa ee ay ku lahaayeen gobolka mudug deegaanada lagu magacaabo qaycad iyo shabeelow oo ah dhul buuro iyo bacaad iyo hawd isugu jira oo godod tiro badan oo dhulka hoostiisa ay ka samaysteen hase ahaatee ciidamadu ay ku guulaysteen inay burburiyaan waxaana hadda eh, howlgalkaasi uu u socdaa sidii loogu talagalay dhanka jubbaland waxaa iyadana ka socda howlgallo xoog leh maalmihii lasoo dhaafay oo xooggoodu ka socda dhulka hawdka ah ee eh, ka agdhow ama ku eh, muxuu ahaa hoostaga degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo dhul hawda oo khawaarijtu muddaba ay godad ka qoteen oo ay ku lahaayeen xarumo dhulka hawdka dhexdiisa oo ay ku dhuuntaan ay howlgallo burburina ka wadaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka eh, daraawiishta eh, dowlad goboleedka jubbaland howlgalkaas oo si wanaagsan u socda howlgalladaas oo dhammaantood eh, runtii si aad iyo aad u wanaagsan u socda intii ay socdeen waxaa naga shahiiday shan ka mid ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada iyo dadka deegaanka waxaa sidoo kaleeta dhaawacyo ay soo gaareen toddobo mujaahid oo iyagana ilaahay subxaanahu watacaala aan uga baryayno in uu caafimaad degdeg ah siiyo kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan alcadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo ka warbixinaya howlgalladii ugu dambeeyey oo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen gobolada qaar ee dalka dhinaca kale dagaalamayaal ka tirsanaa al-shabaab ayaa saaka waxay weerareen saldhigga ciidanka dowladda iyo kuwa jubaland ku leeyihiin deegaanka barsan guuni layidhaahdo oo gobolka jubbada hoose ka tirsan dagaalkaasi khasaare ayaa soo kala gaaray labada dhinac dhinaci dagaalamay dagaalamayaashii shabaab ee weerarka geysay ayaa la sheegay inay u suuro gashay inay qayb ka mid ah saldhigga ay gudaha u galaan xuseen axmed cismaan oo ah gudoomiyaha deegaanka baarsan guuni ayaa la hadlay caawa ayaa shabaabna soo weeraray aada iyo aad waa figiseen ani raacii horeeyey markiin dhulka dhignay raacii dambe ayaa xarada soo galeen ilaa waa isla markiina waa laga gaaray deegaanka sidiisa waa degan yahay wax dhibaato aan qabno ma laha dad iyo horan ayagaa ka qaadeen maanta marka dagaalamaadka ka tirsa shabaab weerarka soo qaaday qaybtii labaad gudaha deegaanka miyay soo galeen maya deegaanka ma soo gelin xarada qaybka soo galeen qaybtii kale hataa ma gelin qayb ay ku soo galeen saddex miin ay dhigeen iyo laba teendo oo kale ay gubeen wax khasaare kale aan qabno ma jirto khasaare ayagaa si fiican u gaartay maanta jab oo xoog lahaa gaare dagaalkii mise sacdood qaatay dagaalka waxay soo qaadeen laba iyo toban markii allahu akbar salaada laga baxe ayay soo qaadeen xarada afkeeda ay ku soo galeen marka maasha allah isla markii qaybtii horeysa dhulkaa la digay qaybtii dambe ayaa xariir dhinacood ka soo galeen beledkan ma soo gelin hataa xariir qaybtii isla markii waa la caawiye isla markiina gurmusteen waa noo imaade cid beledka ka baxda ma laha loo degan yahay baarsan guuni yaa ku sugnaa marka hore saldhigan shabaab baarsan guuni ku yaala ay soo weerareen oo meeshan waxaa ku sugnaa dowlad jubbaland iyo federaal ay kufinaayeen haye marka waa iska caawiyeen maasha allah garbaha isqabteen si fiicanaa loo gala maanta eh, shabaab halkay weerar ka soo qaadeen waa halkay deegaanka ugu dhow oo ay ka soo weerari karaan barson goni damaamo haye ah, damaamo waayahan kuli waa isdhuraayeen baqbaqaqooda eh, wixii kuli waa lala socday ilaa buuligudi ilaa iyo waxa eh, hoobi waxaas ay ku tuureen ilaas maanta jad eh, adiga maahan anaga jad maqabno beledka caadi waa degan yahay marka hore waxay ahaayeen soo dagaalamayaal weerar idinku soo qaaday balse uusan dhicin wax qaraxa oo ismidaamin ah oo markii hore weerarku ka bilowday ah, weerarka berlidii hore waxay noogu soo qaadeen jiib gacmeed iyo sugan eh, sidii roobka oo kale kusoo dhigeen waa loo fariisala wax ku dhacay malaha banaanka xarida ah, sugankaas iyo waxaas ku dhacay haye maasha jibaha loo dhigtay birmidii hore xilfaha loo qaaday jiddi waa soo laba kacleeyeen markii soo laba kacleeyeen xaradu ay ka galeen qaybta kale oo weyneedba ma gelin haye marka sidee kaga saarteen qaybtay kasoo galeen meesha ay kasoo galeen xarada iyo afka waa istaaranye buurta ay kasoo galeen weligood meel ay kasoo gelin meeshaas oo maanta kasoo galeen weligoodna ma kasoo gelin ayadoo tahay Eh, waxna waa qaadi waayeen xaridii iyo wixii waa lawareegi waaye deegaanka deegaankan ku sugnaayo hadda eh, wixii ciidan macal shicabkii kulli waa isdhex joognaa wax dhibaatana ma qabno eh, waxaan markastana inaan iska difaacno diyaaran unahay weerar ma qaadan markaan qaadana hadee howl kale buwa maxaa nooga sheegi kartaa khasaaraha dagaal dhashay maanta wallaahi anaga khasaaro aad u weyn ma jirto ilaa waa kuuroon yahay maanta ayagaa qabaan soola gaari oo meesha yar oo oy gubeen oo labada xabo saarneed maahana wax kale dhibaatana gaarta ma jirto maxaad xooga ka haysaa marka khasaaraha shabaab soo gaaray khasaaraha shabaab waxaa lii sheegay in caasi iyo yuudi maabax iyo dhimasho in ay qaateen haye taasaa lii sheegay waxaan helaynaa xog ku saabsan in ciidamada dawladda iyo kuwa jubbaland ee saldhig ku sugnaa in dagaalka ay ka geeriyoodeen gaaraysa toban marka wararkaasi maxaa ka jira maya maya ma jirto waxaas waxaad eh, faahfaahin kao naga siisaa caawa sida ay tahay xaaladda barsangoni aad iyo aaday degan tahay waa la baashaalaya nalka hataa buluunta ilmaha waa ku ciyaara intaa lagu lagu dagaalataama bal howlgallada kale ee ka socda gobolka maxaad nagala wadaagi kartaa ee shabaab ka dhan ah oo jubbaland ay u muuqato inay dhankeeda howlgalka ay bilowday maasha allah jubbaland dhankaas ay ku jirtaa intana weliba ku dhaqaaqda ma laha waxaan rajaynaynaa intaas dii lagu dhaqaaqa in kamsooma iyo jilibna la tegayo deegaanada kale ee jubbaland waxaan ognahay inay u diyaar yihiin inay shabaab weeraraan deegaanada ay ku sugan yihiin shabaab iyagaa soo weeraray barsan barsangoni marka keliya inaad al-shabaab iska difaacdaan miyaad ku tala jirtaan mase idinkuna laftigiina abaabul ayaad wadaan oo aad doonaysaan inaad shabaab ugu tagtaan goobaha ay ku sugan yihiin maasha allah maasha allah hataa naagaha diyaara iyihiin in laiska saaro anaga deegaanaa nahay muslim dibna ma aha in macnaha dadka ayaga haastaan kalsoomadiisa maamo inaan tagno ummada dhibaatada aan ka qaadno kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xuseen axmed cismaan oo ah gudoomiyaha deegaanka baarisan guuni ee gobolka jubbada hoose waxaan ka wareysanaynay dagaalka shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala deegaankaas gafgaf loogu sixiyo mid ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay weli barnaamijka xogwaraysi radio kulmiye aad dhegeystayaal la socotaan baladweyne haddii aan eegno xaafadda xawataako ee magaalada beledweyn wararkii maani waxay sheegeen in halkaasi koox weysnacaaw ay ku dileen nabadoon cabdulaahi xasan cawaale torotor oo ka mid ahaa dhaqanka magaalada sida weyn looga yaqaanay sidoo kale waxa uu ahaa ganacsade waxaa la sheegay in kooxdii hubaysnayd ee dilka u geysatay nabadoonkan ayaa waxaa la xaqiijiyey in iyagoo doonaya inay baxsadaan in dad shacab oo ku sugnaa goobta dilku ka dhacay ay eryadeen kuwaasi oo doonaya in ay qabtaan balse babooyin saddex gaaraya ayaa la sheegay in ay kooxdii hubaysnayd dadkii shacabka ah ku tuureen ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay babooyinkan balse xaaladda caawa ee beledweyne waa ay degan tahay xilligan bal markan haddii aan agno iyadoo weli ciidanka milatariga somalilan iyo kuwa deegaanku ay isku hor fadhiyaan magaalada laascanood ayaa madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi oo maanta hadlay waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin guuldaro kasoo gaarta dagaalka inta uu khasaaraha dagaalka dhalanaya uu sii kordhi lahaa garaadada gobolka sool ayuu sheegay muuse bixi inay aqbaleen in wadahadal la furo sidoo kale wuxuu dul istaagay inay diyaar u yihiin in nabad la helo lana joojiyo dagaalka waxayna tahay maanta ujeeddada aynu u nimid ee ahayd inaynu baar nabadeed u diro inay si loo dabin lahaa dhibaatada ka jirta laascaan marka koowaad anoo ku hadlahayo afka xukuumadda iyo shacbiga somalilan aad baan uga xunnahay dhibaatada ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu naxariisto intay ku dhimatay intay ku dhaawacantana inoo bogsiiyo waxaanu aragnaa kaa dhibay oo kuu dhibay xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan intooda badan gobolladoo dhan halkaasaa laga taagan yahay in arrintaa la xakameeyo oo la qabtana waa ku dadaalay ilaahayna waa ka barinay dadku u wada jeeday waxaan isleeyahay maanta xakamayntii inteedii badnayd waa la isla qaatay maanta hadalkeenu ma aha maxaa dhacay iyo taariikhii muxuu dhacay waxa weeye inaynu xal u helno xabadda socoto xukuumad ahaan sidaa ka warqabtaa intii ugu badnayd ee dadaalka iyaga ah oo xataa aanu ogolaanay in ciidamada la laayo oo aana jawaab celin in ciidamada lasoo weeraro oo aana difaaca ka bixin inay ciidamadu ka baxaan hadba halka shicibka gadoodsan soo gaaro in mar walba laga ilaaliyo inaanan dadkaa shicibka aada soo dhicin waxba labanaan harin sababta taa loo yeela waxay ahayd caqliga mandiqiga ah bini aadamku balaaad aragto laguna celiyo maanta laiga fili maayo aniga xaggeela midka ah masiibo kastoo dhacda hargeysa wixii uu ku sameeyey si aad barre inaanu cid kale ku samayno loo quuro annaga laga fili maayo diin ahaana looga fili maayo dadnimo ahaana looga fili maayo waxay gaadhay wasiiradu dharka ku jireen markii ciidankii soo gaadhay ee difaacina dhaafay erasul waa joogaa erankaahi waa joogaa koora waa joogaa inaan amarkasu yahay maxaa u baxaysaa dee fadhiya dhalinyarada waa laliya halla ilaa mardiyeedu inu dila igoo taagan meesha dulqaadka ku ka weynna waa sii muujinaynaa waan kusii dadaalaynaa waayo dadnimadaayna faraysa waayo aragnimadaana faraysa waxaana qabsaday oo ciidanka qabsaday dhibaato u baahnayd inuu ninku naftiisa uun huro eanu wax kalaba qaban karin si uu nabad u xiro dad cadhaysan oo la gaarsiiyey heer aan nafta hur oo xabadda isu dhig dad cadhaysan oole waa inaan wada dhimanaanu qofkaasla qaxima dad aan weerar kala joojinay kaa dulka hubbaabaaad baa koryaalla ciidan baa ku jooga ha la gubato dad laga dhaadhiciyo qore hargeysa way gubato warartee bilaas caradooda baabirina waa dhisan doona horta aynu dagaalana ugu oo dhalinyara ragaas waxaa u malaynaya inuu qalad yahay hargeysa ciidaan u tugayn oo xoog ku muquurinaysa waa la jeclo kamid baa laakiin ninkula garanaya oo shalay dadaalka ugu badan ku bixiyey si uu reer ascaab uxud u heshiyo oo ciidanku shalay ku dhintay oo ku dhaawacmay dagaaladii ka dhex socday laascaanu bilood waa ciidankii saddex iyo toban sannadood ku jiray nabadaynta laascaanu waa ciidanka ciduna u qiraysay dhaqan ahaan aslub ahaan disbrin ahaan dhexjecel ahaan xaq lagama filaayo inuu ciidankiisa dadkiisa usoo jeediyo quri maanta ta dhacday waxa weeye markaa ciidanka saas ku kala joogsan weydo xataa diinta difaacu nafsiga ku oban waa dhacday marar badan oo ciidanku u jawaabeen si ay isaga joojiyaan dad aan shicib ahayna meelo badan oo kale ka yimid oo hub waaweyn kula dagaalamaya halkoodse mar quran weerar may qaadin caalamkana waan sheegana idinkana waan laga sheegaya mana qaadana weerar dambe difaacaasaan ku jirana inta nabadda la helaayo waayo waa dadkaygii dhiiggaan u horan waan u qaadanana inanaan weliyo alxamdulilah maanta waa la isla ogolyahay in nabaddii garaadyadu way qaateen xabatoojintii la galo oo nabada dowlad ahaan dad badan baa igu canantay aniga iyo dowladdaba maxaa cidka meesha loogu hayaa dowladdu maxay shuruudaha nabadda u qaadanaysaa miyaa isdhiibteen miyaa laydinka adkaaday waa reelaan caalada inaga adkaadaan oo aanu heshiino meel kale tegi ayaa ka anagoo isku baaba'da ciidanku halkiisu fadhiyayaa nabaduu amarkuu qaadanaya garaadadu ciidamadii amar weysiiyeen intaana inay xabdi joojiyaan laakiin dad badan oo bulsho wada cadhisan oo hubku gacanta u oo kala oo waxyaalo ka socda in badan oon iyaga maqlayn baa joogta oo shacab ahaan somaaliyada waxaynu leenahay kuwaa inta aynu gaarayno intan laisla afkansangaraadyada iyo dadka ree hardoorka waxay ka tala nabadda ah intan gaarayo inaynu sharwadayaasha wada argano ku wada jeedsano waa adkaysanaya nabadda u dulqaadan reer somaliland ma kala adkaadaan reer somaliland ma kala adkaadaan isma xaqiraan ninna nin ma jiiro waa walaalo iskhilaafay khilaafkan way isaga imanayaan maxaa inoo dhan odhanaya nin iga horreeyey baa sheegee haddaba waxay u baahannahay khasaaro maanta intaa gaadha inagu filan kolley waynu heshiin doonaa waa sida ay tahay adduunka kuwii iska laayay malaayiintaa heshiiya yukrain baa maanta ugu culisa adduunkao dagaalkaa socda heshiis baa ka dambaynaya dagaalkii labada adduunka aynu ogna wax ka dhacay vietnam iyo maraykan baynu ka ognahay waxay ka dhacay inaga dhexdeenu ognahay hargeysa burco soon inaga oo somalilan oo dowladda intiiska ka dhimatay khasaaraha ognahay walaaloo shaydaan maalin axmeda baa ka dambeysay inta aanu dhibashada iyo burfucin in la heshiya wanaagsan reesol waxaa leeyahay ragka talinaaya kolle waa la heshiin doona kolle walaaloo shaydaan baa dheshaa ka damayn doonta kala tegi mayno taladu waxay tahay khasaaraha ha yaraado intiina gaadhay ha ahaado wixii dambe ee khasaaree diriya burburana aad joojino wadahadala aanbinown madaxamadku iyagaa noo yimid wayna canaanteen maxaa la qabtaa baa la yidhi arrintii ugu adkayda madaxdhamoodu heshay oo iga qaateen israaca labaatankiina ugu waaweyn ee hebel iyo hebelow caracad qaada laascarood gaalaha laydinku laayeen markaasaa labada helayaa dhalinyaradu dhibanaysaa maxaa uga baqanaysaa labaatan bay ahaanu waa iga qaateen taa waanu gelana mara cad baanu qaadanaynaa waanu qaaqaynaa saasaanu timid sabarka baxayaa deetana idhaahdaa warnudan doorinaya ninkiina dib ay waanay ku baxayaa waanu diyaar somalilan maanta maxaa mudnaanta koobaada la soodiinaya maanta waxaa mudnaanta koobaada in xabadda soo la joojiyo oo nabad la bilaabo oo dalka nabad lagu soo celiyo oo wixii jira la bisleeyo oo la dhameeyo ayaa nabada ninka tala keen kala keenaya ee taa shuruud ku xidhaya ama laascaanood ha joogo ama hargeyse ha joogo ee dan uu leeyahay ka hadlaayo waxay doonto haatee maahan in somaliland dhex jeclo kara maahan in somaliland u dalayna shuruud lagu xidi karaa ma jirto somaliland maanta mudnaanteedu waa nabadda iyo xabad joojinta kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi dhinaca kale garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a ah waxgaradka kasoo jeeda gobolka sool oo hadlay waxa uu sheegay in aysan wadahadal la geli doonin somalilan inta ciidamadoodu ay ku sugan yihiin laascaanood garaadku waxa uu beeniyey inay jiraan salaadiin ka socda somalilan oo ka codsaday in wadahadal la galo muuse wuxuu yidhi odayaasha salaadiinta imaanaya salaadiintii bay la xidhiidheen oo waxa weeye iyagaan u yeedhay oo aniguna waan amba bixinaya arrinkaas wax ka jira ma jiraan annaga cid nala soo xidhiidhayna ma jirto cid aanu yeedhnayna ma jirto cid waxa weeye aanu nidhi kaalayana ma jirto waa qodob qodobka kale wuxuu yidhi iyagoori baa laysla qaatay gogosha in waxa weeye la dhigo oo dhowr boqol qof qaadaya arrinkaasna wax ka jira ma jiraan muuse waxaan leeyahay muusow waxaa cad in wixii dalka ka dhacay ee dhibaatee hore ee dadka lagu leyn jiray iyo waxaan hadda dhacaya ee madaafiicda ee dadka lagu laynaya inaad isyeelyeelayso oo waxa weeye aad ismaahinayso iyo in waxa weeye dadka kula soo hadlaya ee meesha kuu jooga ee aad sheegaysa ee hebel iyo hebel ah inay war khaldan kuu keenaan labadaasaanuu kala garan waaye waxaase ii soo baxday oo intaaba waxa weeye isku liqday oo aan runtii caddaynaya xildhibaan axmed khaliif wuxuu yidhi markuu hadlayey maalin shanaad madaxweynuhu waa beentii buu yidhi runtii arrinkaa maantay aniga ii caddaatay madaxweyne tii axmed khaliif baan anagu qaadanaynaa wax allaale wax ka jiraa ma jiraan warka aad sheegtani maanta waa been weeye ciddii kuu keentana adigu isweydii annagu cidna la soo xidhiidhayna ma jirto cid waxa weeye waxa way noo imaanaysaa oo hadda waxa weeye aanu dhikaalayaana ma jirto gogol aanu yogoori dhignay oo waxa weeye lagu shirayaana ma jirto adigu bal arrinkaada adduunka u sheegtay bal adigu isweydii waxaa kaloo cajiib ah wuxuu yidhi dadka waa u tudhaynaa wax allaah wax tudha oo laascaanood ka yaalla oo loogu tudhay laascaanood ma jirto guryihii gubtay ee dadkii lagu laayay intaba waa la hayaa xasuuqii laascaanood ka dhacay wixii ka dhacay waa la hayaa madaafiicdii lagu soo ridayey waa la hayaa dagaalkii ka dhacay waa la hayaa waxaan u malanayaa muusow waxba kuuma harhsana waxba kuuma harhsanaa dadka shacabkaa ah ee waqooyiga degan iyagu waxba isuma qabaan salaadiintana waan garanaya oo dad wanaagsan weeye laakiin adiga iyo rejiimkaagu waxaad go'aan ku gaadheen ama siddeed iyo siddeetankii wixii soomaali oo dhamme u dhammayd waxa weeye dad kaga argudanayso laascaanoodna diyaar baanu nah haddii aad adigu sidaad u doonayso dadka inaad laysana diyaar baanu nahay laakiin waxaanu kuu sheegaynaa waxaad magaalada ugu tudhay iyo waxaad ula hadhay midina ma jirto taangiyadii baa ugu dambeeyo kuwa halkaa maraya madaafiic nooc walba waad keentay nooc walba waa lagu garaacaya international communityguna waa arkaa ummadda islaamkuna way aragtaa ummadda soomaaliyeedna way aragtaa ummadda reer waqooyiga ahina way aragtaa ummadda waxaa weeye wada dhashay ee isku degaankuna way aragtaa wixii halkaa aad ka samaynayso waa wax adiga gaar kuu ah waana wax taariikhdu ay qori doonto waa run hargeysa iyo burcay dadkii waxaa weeye dagaal baa ka dhacay waa la bamgareeyey waa run wey dowladdii baana waxaa weeye markaa joogtay maxamed siyaad baa mas-uuliyaddaa iyadu ay lahayd laakiin haddii aad leedahay waxaan kaga aargoosanaya iyadoo cid waliba ku jirtay laascaanood baan soomaali kaga aargoosanaya dad qaadi kara waanuna dad soomaali loo laayana waa nahay taarikhduna way isqoraysaa international communitiga iyo heegna way joogtaa nin waliba wuxuu geystay waa la ogyahay anugu halkan waa in badan baan kaala hadla dheg baad jalaq ii siin weyde in badan baan kula talinay annagoo dhaqanka ah oo weliba kuwa aad soo diraysa ah oo intaad wax noo dirto oo aad tidhaahdo waxaasi waxa weeye soo qabta oo maandheedna siisada hadhowna maandheed ka noqon jirta oo in jirta anigu idima dirin annaga keliyo dhaqan ahaan ma ahayn cid waliba way ku garanaysaa kuwa hadda aad soo diraysana maandaydka aad soo siinayso anigu waan ogahay wixii waxa weeye haddayba dhacdo oo ay ku yidhahdaan ciidamada qaad inaadan yeelayn anigu waan ogahay waxaan ku leeyahay ciidamadaada ka saar ka saar dadkani kala tegi maayaan dadka taariikh baa dhici doonta soomaali wixii ay soo martay waxa weeye waxaan hadda socdaa ugu yar waxa weeye waa la heshiin doonaa waxaan ku leeyahay taariikhda meel adag baad ka gashay haddii aad ku sii soconaysana dee waxba lamaad hadhine inta dambana dhammayso dadka wixii ilaahay wadkood galay baa ku dhimanaya dhibaataduna meel walba way taallaa iyo baroortu halkana way taallaa hargeysana waa taallaa burcana waa taallaa ceergabaana waa dadkuna waa dad wada dhishay adigaana sidaa u galay dadkanina kama duwanaa dadkii aad hargeysa ku leynaysa ku xasuuqaysa ee aad garanayso ee maalintii bannaan baxay unbay dadkana la mid yihiin wayna ka sii daran yihiinoo dad kuwan madaafiic baa lala dhacay marka muuse waxaan ku leeyahay maanta waad iska hadashay waad iska hadashay waxaa waxa weeye aad ku hadasheen aad ummadda isugu yeedhayna waxa kuu hooseeyaa ka ballaaran ee aad doonaysa inaad samayso waayo waxaad sheegtay wax jira maaha kaasina waxa uu ahaa garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid a ah waxgaraad ka soo jeeda gobolka sool dhinaca kale maanta muqdisho waxaa markale kale lasoo gaarsiiyay qaar kamida ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay xarunta gobolka sool laascaanood waa markii saddexaad oo magaalada muqdisho la keeno dadka ku dhaawacmay dagaalka laascaanood tirada maanta lasoo gaarsiiyay muqdisho ayaana ah labaatan qof oo kamida ah dadkii ay soo gaareen dhaawacyada culus hadii markaan aan eegno iyada uu sii kordhayo khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii ka dhacay turkiga ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan in dhismayaashii burburay laga soo saaray maydeedka dhalinyaro soomaaliyeed ilaa hadda waxaa la baahiyey magaceeda laba wiil oo dhalinyaro ah oo lagu kala sheegay magacyadu liibaan cismaan diiri iyo cabduqaadir cali mataan allah u naxariistay waxayna ka mid noqdeen dadkii ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay turkiga weli waxaa la warinayaa in dhismayaashii burburay ay dadku hoos jiraan welina gurmadka kuu socdo caawa muqdisho waxaa lagu qabtay kulan lagu hadlayay sidii looga qayb qaadan lahaa gurmadka dadkii ku waxyeeloobay dhulgariir ka dhacay dalka turkiga waxaana kulankan ka qeyb galay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre xubno kamid ah golihiisa wasiirada xildhibaano mas-uuliyiin kale iyo xubno kamid ah bulshada rayidka gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubinteena kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war maanay waxaa la yidhi ilaahii xigmada maansadiiyo gabayga muuneeyey oo midhaha suugaanta iyo xarafka miisaamay oo hadalka qaybta u macaan nala mataaneeyey oo maanka noo geliyey baa mahad leh oo weyne asagaa qofkii maamiyiya kii micnaha dhuuxa hadba xubin ku soo maaxatoo maqalka saamaysa maskax cudhisa noo yeelay iyo miirka taamka ahe asagaana laga maarmin oo caabudaad mudane murtibaana sooma soomaaliyay laga macaashaaye adinkuna wax maalaayacniyo ha u malaynina war hangolow ilaahay tiisan laga tegayne nimanku tiirsani ma toobad keene war wali kaaleeray timira gaacbayta taagsatay tukaansho galey sakareer taakaduu jaro iin tartiibidey teegana le hiballa oo tabeykii warmadayow saad u sheegta waxaan maqli jiray turunturooto kuftay dhacday ayaa taqaan taladii seegto luntay ayaa taqaa axmedo waxaa kaloo la yidhi turuntuu rootay kuftaayaad taqaaneexaa kaaloo taaqaan turuntuu rootay kuftaayaad taqaaneexaa kaaloo taaqaan war cabdulla waxaad ka tagtay kii ka saarila waa kan waan wallaweynay dee anigu halkii baan qabanaya warwaaqlow calal cad ma wadataa warwar ma haysaane dad badan waxay dhihi jireen madaxweynaha somalilan muuse biixi ahi waa askari madax adag laakiin maanta war ka soo baxay oday nabadoona ah oo jilcay warkiis buu ahaa war madaxweynuhu ma laascaanuu tegey war madaxweynihii laascaanood maxamed jabuutaawe miyau aqoonsaday muuse wartaasi nabadoonnimo maahe warka hanaga dhexgeline diiddii imi diidnaaba diido walkii ninkaahee u ahaaytay aryaamadeeyow muuse warkaaga ma yaqaani xanta maad iska dhaaftid warmadeeyow ma waxaad leedahay dadkii la soo tarxiilay uqubadoodiyaa laascaanood ku dhacday buda waryaa unhaanahasaado makadow ahaana naw warmadoyow maadigo bursisaad doonaysa inaad dib u soo noqotid war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi aryaa muuse suudi waa sana tare hanaba madaxweyne ma sheegan weligiise aryaa tanoo kala arkay war cabdulow horaa la ii qasee warka hayga dhex geline madaxweynaha somalilan wuxuu yidhi maanta la layga fili maayo hargeysa wixii siyaad barre ku sameeyey inaan magaalo kale ku sameeyo cid kalena laga fili mayo war diyaaradama haysa miyuu yidhi rasaastya oo dhammaa timati anaga banaaytan leymahayne leya gabla nabe inaan warkaas muuse aqaanin war waad farantiinooda nabadoon buu isu beddelaye wuxuu kaloo yidhi reer laasacaano inay naga adkaadaan baa nooga wanaagsan inaan isku baaba'anno waarsacasildheh warwaaqlow micirka farriintaa ku soo faray mase cali waraabe war hanala waalanina madaxweynuhu wuxuu kaloo intaa ku sii daray laasacaanood waxaan u dirnay salaadiinaan ciidan wadan waxaanan dhahnay waxaa idin ilaalinaya garaadada reer laasacaanood ciidanka ilaalinaya calamo cadcadoo nabadeedna waanu dhiibnay waxaanan ku nidhi reer aanad ama ha laayeen ama nabad ka keena aryaadhaha anigu maanta wixii laga bilaabo waaqle iyo qowdhan iyo dhegaysamaayo faysal cadi waraabe sababtoo ah waa kuwii dhihi jira korneel korneelkuwaa handaraaba hadda ma ninkan calanka cad ha la qaatay waxan waxandaraabaya war cabdulow taariikhda wax kama baratide madaxweyne farmaajoba markii xabadu xarunta baarlamaanka soo gaartay buu muddo kororsigii ka noqday inijanoofad kale tabaroo iidii diyaarilankuato ka hor war hadda muuse biixi wuu isdhiibe miyaadna leedihiin warde odayga dagaalka waa lagu hagradaywaradogu asagaa markii hore siyaasadda dadka ku hagraday war siyaasiyiinta mucaaradkii taageerayaashooda odayga dagaalka waa ku hagradeen waan waa kugu dhimay oo kaa dhimay arrinkii somalilan wuxuu marayaa taageer allahayow arrinteennan kala tal adaa toosin karaye war kalamaanay war ma haysiine amiiradii shabaab waxaa la yidhi amiir karatay layidhaahdo loo malaynayo inuu afgembiye amiirkii shabaab ayaa shaqadii ka fariisiyey dhammaantood waxayse iigu darnayd markii la tirinaya amiirnada shaqada laga joojiyey waxaa lagu soo daray amiir guura liyaado guriceel ka soo jeeda warna miyaw salaam managsada arasaay ma ah anigu markii la yidhi amiirooda abdulle la yidhaahdaa eelbaraf lagu dilay waa filayay in amiir guura la yidhaahdo guriceel ka soo jeeda la soo sheegayo wararta war la warlaweyna idinkaa nimanka nooga warroone godona ma noolya markaan maqlay amiir guura la yidhaaho guriceel ka soo jeeda waxaan soo xasuustay waraan oda cabdulle ka maqli jiroo ahaay arnimayahow dad lama aamino ama ha yaraada ama ha weynaadee maxamuud cabdillah waxaan kaloo ka maqli jiray majaabeesa meel kale ka muulax muulax leeyihiin anna waxaan kaloo maqli jiray dad way isku suuliyo saaneeg yihiin anina wali kale dheegi jiray hidid waan shagaar hoose ka hariira war markaan maqlay amiir guuran la yidhaahdo gurceel ka soo jeeda inta shakiyey ayaa warkii waxaa la sii daba dhigay jilibuu ku goodoonsan yahay markaasaan xoogaa qaboobo isiri dadku waa sami badan yah haye ma madaxweynahan dhihin shabaab waxba lelama wadaagi karo marka ninkii magac la wadaagaa sow la baara maaha aryaadhaha nin dhinta miyaa anigu waa noola oda cabdulaahi ceelbaraf lagu dilana ewalow magacayga koobiyeeye cabdulla waama dhimo ama nolowe hadda amiir cabdulla ma tihid miya maxaad isu wareerihaysaa amiir guura waa nool yahaa lagu yiriy war maanay war ma haysiini waxay fali jireen baa lagu falay khawaariij ma laysku qarxiyeyn adeero war salaad subax yunkoo dukanaya miyaa la arkay oo la gaaday war masakawaadaa laga qaaday horta shabaabaa salaad subax dukaday yaad ka soo xigateen war markay dadka qaldayaan waa tukadaan aryaadhaha ma waalantihin nin salaad dukada maa salaad wax ku gaada war anugu waxaan un hubaa inay dadka masaajidada ku xareeyaan ay bannaanka intuu istaagaan caryaa soo baxa dhihi jireen oo kaali dulmigin dadkii salaadada anshabaka ayaa mutukudaagna latiina war dabuubtay ku hadlaan iyo dubkay noog yihiinoo waa daalimiin garardhaystee diloo laaya bulshay warni waxaaduu nabay carabiyay ku hadlaane aryaadhaha hadha ka horberiyay dagaal buxudiin la yidhaa muqdisho ku soo qaadeen war cabdulow nihaayatulmuctadiinay ku dhaheen aryaanhaab haddow hoggaamihaya shaqadayda maahina berigaas waxay dhaheen soonkii dadka dagaalamaaya waa laga kor yeelay mugga la afurayayna dagaalka soo qaadi jireen mugasamigay cabdulla dhaqan xumadoodaas xusuustay oo la yaabayna wuxuu yidhi nawaytuu soomaan waa neeceen naxlinaa waa neegey jireen nawaytuu soomaan waa neeceen naxlinaa waa neegey jireen war falanaatiin waxna laydinma sheegi kare mudug dagaalkii ka dhacay ciidanka iyo macawisleyba nimanku waxay fali jireenay ku faleenoo madaxay ka gureen war reer hiiraanba gacmahoodii bay suuqa keensadeenoo waa kuwa ariga gowra ay ka soo jareen war cali jayta madaxyadaa laga gadi jiray haddana ma loo geeyey war reer galmudug waxaan arkay sidoodii oo kale idinkoo inta madaxyadii ka gooyey dhagaha ku dheggan waxay fali jireen baa lagu falay khawaarij war khawaariijta wixii ay fali jireen in lagu falo horta ma maahan faduul ficilkoodina weeye haa ohe xaqaa feer ka dilaacay geedkaad beerataad mirihiisa gurata war weli warka ma dhammayna dad fududaa tihiini gobolka hiiraan meesha layidhaha eji khawaariijtu waxay isu ekeeyaana layidhi macawisley kadibna laakiinna ciidankii waxay kala garan waayeen iyaga iyo ciidamadii deegaanka ee macawisley sababtoo ah cidka in looga soo dhacaa la rabi kadibna macawisley oo ay isku riqmeen khawaarijtaa layidhi dib u baxoo noo nasta markaas wixii ka dambeeyeyna ciidanku koryo hoosay uga yimaadeen hadda kobtaydii maaragtaydii ka dhacday galmudug iqarsay noqoto war madaxweynaha galmudug qoorqooroo degmada guraceel ka hadlaya wuxuu yidhi hadda waa la dagaalamaynaa khawaariij mayno waxaa la dagaalanna ma dhabna laakiin waa sifaynaynaayo waa tirtiraynaa war janaraal biixiyo isagoo jooga xaradheere wuxuu yidhi cagtaan marinay wixii meelahaan joogay shabaabka midug ku harayna idima yaqaanuu yidhi dadkii wax ka soo geli lahaayeenna waa ka xirnay waalma oo buu geliyey war looma ogola miya farxaan wuxuu ii soo sheegay baarsan guuri jubbada hoose ciidamadii deganaa inay gaadaan inay isku dayeen kadibna inta laga war helay xa isoo wadaagay ka dhacday aryaadhaha war ma haysiin agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iidle wuxuu yidhi hortaloodii waa laga nasta magaalada rafaadka dhulka ku hay jirta jidadki laga mari way jirana beriga si xor ahaa loo maraa eeyahana muxuu ka yidhi yaa eeya xisaabta kuma darin iidle warlooda waa la xallin karaayo hilib macaan bay leedahay eegasoo loo xalinaya war dagaalkii maamulka gobolka banaadir looda ku qaaday hadda ma dhammaaday inaad magaalada loo ku soo daydo miyaad rabtaa war maxaad ka rabtaa midiyaa taqaana ha soo daaya dhaaf war iidle agaasimaha nadaafadda gobolka miyuu xilkiisa ku haystaa maxaa geliyaa faaraha looda war agaasima iidle wuxuu yidhi go'aankiisii mudnaayoo dhowaan meeyarku qaatay dadku waa mahadsheen war dadkii suuqyada gobolka banaadir wax ku iibsanayo loodu dhibaatada ku hayday horta waa mahadsheen aryaadhaha waxaa la yiri ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma miililicdeen weli mana jiriri codteen fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o kala socoteen idaacadda kulmiya ee muqdisho barnaamij ka lamidta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday

shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliyeduulkii bala naga shinsada shalaybay naga dhaxlo iyo shacbina dagaalka shirka ku nahay shirka ku nahay dagaalka shirka ku nahay